annaga waa xaaladeena lagama sheekayn karo maxaa dhibaato idin haysta horta ninkan oo ciidamada waa nalaka saaray awalna kamid aan ahaan jirina si xuquuq ciidan lahaana waa naloo diiday waxaa midaaba ka sii daran albaabka iyaga waxaa joogi jira ciidan waardo military ah hadda waxaa la keenay labaatan ey qaar baa ku dhalay meesha waxaa loola jeedana waan garan weyne eeyaha maxay yihiin eeyaha waa la keensaday yaa keensaday dad baa keensaday kollay soomaali sheeganaya laakiin waa soomaali maaha waa dad baasaboora wata yuruba oo dadka dhaleen dayuus baraa la dhahaa eeyihiin halkaa bay ku dhaleen qaar baa ku dhalay oo ciyaal yar yaray dhaldhaleen baa hadda meesha fadhiya waxaa loola jeedana waa garan weyne ilaa hadda waan joognaa waana joogi doonaa insha allah waxaad ii sheegtay in ciidanka la idinka saaray yaa idinka saaray ciidanka waana laka saaray waxaan xuquuq ku lahayna waa naloo diiday hadda annaguna ciidanka waddanka difaaci jiraan ayaa laxaadkooda uu ku waayay xaq baan ku leenahay waddanka mise xaqa cidda loo ogolayaan garan weyna haddii annaga naloo diiday imise bilood baa hadda wax guno ah laadihiin war markaa shan bilood ama lix bilood joogno yaa hal mar boqol dollar nala siiyaa raashiinkii aan qaadan jirnay waxaasoo dhanna waa la joojiyey xataa shidaalkii biyahaan ku cabayna waa nalaga joojiyey dawo ma helo ilmaha iyagu waxbarasho ma helaan dad maxaabiista isbitaal marsina isaga jiraan oo eeye waardeeyaan waana arrin yaab iyo yaab leh eeyaha yay halkaa ku waardiyeya ma madax ayaa meesha joogta bal noo sharax madax ma joogta annagaa joogna annaga haye meeshu waardiyaha joogi jiray joogaan marka waxaan u qaadanay inay soo bedeleen waardii hore annagaanan ahaan jirna ciidan nabadgelyo meesha waardeeya annaga kaayagii waa la eriyey ku kaloo dawladdu keentay waa la eriyey hadde meesha eeyaa dhooban annagana eeyada inayna waardeeyaanna xaq uma dhihin daa dad muslimiinaa nahay dad soomaali oo muwaadiniin oo waddankoodu joogaan nahay eegiyo annaga waxaa naga dhexeeya maba naqaanba eeyaha ma tababaran yihiin inay tababaran yihiin ma naqaana niman baa wato ah xambaarsanba wagaa waana dad soomaaliyeed waa soomaali waa soomaali ma dhihi kari eeye kale waaye waa eeye kale haye saasaan u qaadanay eeyaha iyo idinka oo dalka usoo halgamay waxaad leedahay waxaaba qiimo fiican eeyihii eeyaha fiicanoo caalamnimo baaba sidaa iyaga caalami kartoon caalamnimada u yaala waan gartay subaxiina beer bay ku qureecdaan annaguna waa gaajaysannahay arrinta wax badan meediyaaan ka sheegnay waa ka dacwoonay wax ka hadlayana waa weyne eeyaha beer ayay ku quraacdaan baa tiri caanana way cabaan sidee ku adiidobay cabaan caanaliido sidee ku caddee kartaa arrinkaasi waa wax runtii dadku in badan aysan rumaysan karin qof rumaysan waaye hayimaada isaal mardini waa la tusayaa xaqiiqa waa arrintaa been ma kuu sheegayo marka eeyuhu meeshay joogaan inay tababaran yihiin iyo kale ma naqaano kuwa hadda dhashay baa jira oo hadda yicisa waxaan u malaynaynaa meesha in lagu xanaaneyn baa la rabaa bandhaanagaa la rabaa in laku bedelo meesha laga saaro xarunta xere eeya loo rabaa waa hagaag calimahdow sidaa in la idinkula dhaqmo xidhiidh qaar ma ku murugelisaa maxaad dareentaa xaqiiqa annaga waxaa weeye murugo badan iyo tiiralyo badan baa nahay dadkan hadda waddanka jooga dadkii dalka difaaci jirayo xorriyadda siday uga helaya ma yaqaanaan cadaalad daraa madaxdaa waddanka hadda qabyaalad baa madax u ah annaguna waan la qabsan lahana marka dhibaato weyn baa walaalow nahayso haddaan dad dildilicsan nahay waan waxaan qoomamayn lahayn laxaadka iyaga aan u weynay waddanka yaga laakiin taas ma yeelayna waa ku faanaynaa weli in dhibaatada na gaadhay ay waddanka iyaga nagu gaadhay dawladdaasi waxay ahayd hal qoys oo aabba u yahay maxamed siyaad barre hadda laakiin dawlad baa jirta qofka dhaha waa dambaabaya dawladi ma jirta hadda hadda waxa dad laisku kabtabay oonan garanayn yihiin ayaa dawlad sheegta way iska sheegtaa dawlad maaha walaal dadka qurbaha hadda ka yimid ee xilalka inta badan qabta miyaysan idiin aqoonin maxay idin tixgelin la'yihiin dadkaasi dawladnimada ma yaqaanaan waa dad ay soo tababaran yurub iyo america inay islaam yihiin ba ma aaminsanin muwaadinka soomaaligana xuquuqda uu leeyahay ma yaqaanin yurub iyo america soo shaqaystaan haddana wadanka inay ka shaqaystaan way dhacaan ay dhacaan surufatoorayaal waayo laba baasabor wata marka qurbajoogta dayuus baraa la yidhaahdaa waa eeyo kale marka wadanka in laga xooreeya ay u baahan yihin iyaga